bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaamu عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd caawa waxaynu halkan ka bilaabaynaa kitaabka loo yaqaano aladab almufrad oo uu leeyahay alimaam abu cabdillaah moxamed bn ismaaciil albukhaari kitaabkan wuxuu ka hadlayaa hal jaanib oo shareecada ka mid ah oo loo yaqaano jaanibka akhlaaqiga ah ama suluukiga ah ama lagu magacdhabo taskiyat nufuus nafta in la laylyo oo lagu tarbiyeeyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee islaamiga ah jaanibkaas waa jaanib ay salafku in badan kitaabba ka qoreen ruuxu inuu diinta barto xaggana uusan edab lahayn waa mushkilo waagi hore arday markay wax baranayaan ama qur-aanka la barayo ama cilmi diina la barayo kitaab loo akhriyaa jiray intaan loo bilaabin kitaabta waaweyn waagi hore xertoora laaan jira tacliim mutacallim baa la akhriyi jiray baryahan dambe xilyatu daalibulcilmi baa la akhriyaa marka tarbiyayntaas yuu ku saabsan yahay akhlaaqda iyo usluubka iyo anshaxa islaamku uu leeyahay oo looga baahanya ruuxa muslimka inuu ku tilmaanaado baabkaasuu ku saabsan yahay waana baab salafku ay kitaabo badan ka qoreen ibn abi dunya wuxuu leeyahy kitaab layihahdo makaarim alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan wuxuu leeyahy kitaab leh alishraaf cala manaazil alashraaf wuxuu leeyahy kitaab leh asamt aamuska samtigu marka samt la cabiro waa inaad ka aamusto waxa aad dantaada ahayn adoo awooda inaad ka hadasho adoo awooda inaad ka hadasho oo weliba daroor kara oon wax ku hortaagana usan jirin inaad carabkaada xaslato ayaa santa la yihahdaa ayib kaa marka akhlaaqdu ka mid yahay xifdu lisaan kitaab liyaaduu leeyahay dam dunya ayuu leeyahay alxilm ayuu leeyahay altawaaduc waalkhumuul kitaab badanoo akhlaaqiyaad ah oo sulukiyaadu aad wax qoray qarnigii adugu iyo kowgii inuu hijradan filaya qarniga saddexaad dhammaadkiis kharaa'itii laba kitaab buu leeyahay aad u qiimo badan mid waxaa la yihahda masaawi alakhlaaq midna waxaa la yhah makaarim alakhlaaq labada waa matbuuc addedii meelahaas ayuu geeriyooday raxmat ullah calayh maa wardi asagu kitaab wuxuu la yidhaahdo adab addunya waaddiin anshax maamulka adduunyada iyo midka diinta labaduba waa kitaab mujalad ah isla matbuuc aad u qiimo badan ninka loo yaqaano ibn xasm kitab wuxuu la yihahdo mudaawaat nufuus nafta sidii loo dabibi lahaa nafta way xanuunsan tahay way jiran tahay cuduray qabtaa baas sidii loo daaweyn lahaa jubniga iyo bukhliga iyo cajsiga iyo khayr iyo idabdarada looga daaweyn laha asna waa kitaab madbuucaad u qiim badan ibn xasm taqriiban adigu afar boqol konton konton iyo lixda konton iyo sideed meelahaas ayuu geeriyey raxmat ullah caleyh ninka loo yaqaana bayhaqi kitaab wuxuu leelahay aladab alkabiir ama alaadaab loo yaqaan oo asna waa matbuuc kitaabkaasa u sii wey almuhim kitaabtaa badan bay salafu mawduucan ka qoreen ilaa la gaadhay dowrkii ibnu muflix kitaabkiisa qiimaha badnaa qayimka ahaa ee loo yaqaanay alaadaab alsharciya waa kitaab aad u qiimo badan saddex mujalad mise afar muxuu ahaa saddex mujalad oo bitaxqiiq shucaabi arnaawod buu leeyahay aad u qiimo badan wuu yaalla asagoo matbuuca makaatibtuu yaalla waa kitaabka ugu jaamicsan masaa'ilkan akhlaaqiga ah ee aadaabta islaamka tarbiyada islaamka marka la ictimaadayo ilaa yowmina haada culammada jooga kitaab may qoraan mawsuuca eh, alaadaab alislaamiyaan maalin labayd arkayay idan dhaqankaas eh, iyo dhanka akhlaaqiyaadka iyo suluukiyaadka iyo tarbiyada iyo usluubta ruuxu ku socon lahaa ayaa yuu kitaab ka hadlahaya ayib alimaam albukhaari marka kitaabkiisa muxuu u yidhi aladab almufrad macnaha muxuu doortay aladab almufrad macnaha wuxuu doortay sheekhu raxmat calayhi kitaabkiisa jaamica ee loo yaqaana jaamic saxiix ama saxiix albukhari a u taqaanaan ayuu sheekhu kitaab la kitaab اlaadaabba ku keenay ama kitaab اladab fii saxix الbukhaari buu ka mid yahay juska adugu fucbaariga juska tobnaad meelahaasu ku keenaa kitaabkaas wuxuu ku keenay laba boqol iyo konton xadii kitaab اladab fii saxix الbukhaari waa laba boqol iyo konton xadii ma bayna marfuucin wa mawquuf ma bayna mucallaqin wa mawsuul wama bayna mawquufin wa marfuuc wa bayna mukarar intaasoo mukarar iyo mucallaqaad iyo mawquufaad iyo mawsuulaad intuba iska kooban waxaa ku soo ororay fii kitaab aladab min saxiix albukhaari waa xadii intaa markuu ah, bukhaari dhammeeyey ayaa waxaa la qumanaatay in kitaab mustaqila oo madax bannaan oo gooni u mutaxan oo ku saabsan adabka u qoro markaasuu kitaabkan qoray marka waa maxay aladab almufrad waa aadaabtii oo gooni loo qoray laga gooni yeelay min asaxiix goyn loo geeyey manahaasaa meesha ku jira oo aladmufrad loo yidhi <clears throat> kitaabka marka adab almufrad haddaanu bilaabayno saxeenka wuxuu la dheeryahay an boqoloo xadii an boqoloo xadiioo marfuuca ma aha mawquufaadka iman doona an boqol oo xadii oo marfuuca ah ayaa ku jirta min fii adab almufrad ku jirta oon ku jirin saxeenka la fi lbukhaari fii saxiixi walaa fii muslim fii saxiixi waa an boqoloo xadiid intuu la dherya juml ahaanna waa kun saddex boqol labaataniyo laba aniga dabcadan haya intay qorayso kitaabka dhan wuxuu ka kooban yahay aniga kan haysto kun saddex boqol labaataniyo labo inuu intaa idin qorayaan filaya kun saddex boqol labaataniyo labo shan boqoloo xadiid oo ka mida intaas ayaan ku jirin fi saxiixayn laa fi lbukhaari walaa fii muslim walaa fii hayrihim ayib kitaab aad u qiimo badan wey xaafidna xajar wuu tilmaamay ishaara basiita ayuu ku tilmaamay kitaabkan qiimihiisa wuxuuna leeyahay wa kitaabu اladab اlmufrad yashtamilu cala axaadiiثa zaa'ida cala ma fi الصaxiix wa fiihi qaliilu min alaahaar almawquufa wahuwa kaiiru اlfaa'ida buu leeyahay kitaabkan adab mufradka ah wuxuu leeyahay buuhi axaadiis fara badan oon saxiixanka ku jirin wax yaroo mawquufaad ana way ku jirtaa buuri kitaabka adab almufradka ah waa kitaab qiimo badan buuri oo faa'iido badan xaafid ibn xajar saasuu leeyahy waadna arki doontaa waxaa kaloo ammaanay kitaabka alimaam cabdiraxmaan bn yaxya almucallimi ninkaas ayaa isna aad u ammaanay kitaabka wuxuu le waa kitab aad u qiimo badan oo riixu muslim ah ee danaynaya sunnada nebi maxamed iyo diintiisa iyo akhlaaqda islaamka doonaya inuu dhegaysta ama bartay waajib tahay buu leehy almuhim adab maxaa la yidhahdaa aladab almufrad mufrad waxaan idhi waa adaabtii gooyo loo soocay ama gooni loo qoray ayib macnahaasna wuxuu ka yimid baynu nidhi bukhaari saxiixiisa qayb ka mid a ah ayaa kitaab aladab loo yaqaana kadib kitaabkan buu gooni u alifay asagoo axaadiistu ay ka badan inta hore goonibuu u mutaxay almufrad marka gooni loo soocay wey laakiin macna aladab maxay tahay culamada qaarkood waxay leeyihin waa maxay isticmaalu maa yuxmadu qawla wa ficla aladab cinda almuslimiin ama fi اlistilaaxi اlfiqhi waxaa weeye isticmaalu maa yuxmad qawlan wa ficlan ruuxa muslimkoo sameeya oo isticmaala oo ku dhaqma waxaa sharcigu jecel yahay ficil iyo odhahba ficil iyo odhahba waxaa sharcigu jecel yahay la timaado qolya waxay ku tacriifeen aladab waxaa weeye alahdu bimakarim alakhlaaq alahdu bimakaarim alakhlaaq in la qaato dhaqanka wanaagsan laba arrimood ay ku qabtaan tan baa wanaagsan tanna way ka sii wanaagsanta middan tay sii wanaagsan baad aadaysaa had iyo koor dhaqanka wanaagsan usluubta wanaagsan xishoodka usluubta wanaagsan dhaqanka wanaagsan baad aadaysaa hada huwa aladab culamaa ku fasiray badna waxay dhahdeen aladab waxaa weeye alwuquuf cinda almustaxabaat intaad waajibaadka meel soo dhigato ood maxaarimta ka fogaato haddana sunnooyinka shaqaba ka dhigo hada huwa aladab bay leeyihi yani edabta waxaa weeye inaad muxaramaad ka fogaato waajibaadkii faraaishana meel saarto kadib aad u bambaxdo inaad mustaxabaadka sunanta ka shaqaysato almuhim qole waxay dhaheen ma ahee adabku waxaa weeye tacdiimu man fawqak waalrifqu biman duunak adab waxaa way dhahdeen ruuxa kaa weyn ee waayeelka ah ee kaa daaweyn rag iyo dumarba ee muslimka ood xurmayso labo inaad u danqato ruuxa kaa liita ninka kaa yar ninka kaa xoolo yar ninka kaa caafimaad yar ninka kaa baahi badan yacni cidda kaa liidatana u danqo oo u dhimri ruuxa kaa weyni xurmee hada huwa aladab bay culamada qaarka ku fasira aduu tafaasiirta dhammaan waxaa keenaya alxaafid ibn xajar fii fatxi ilbaari mujalladka tobnaad afar boqol toban iyo afar bismi illaahi araxmaan araxiim baabu qowli اllahi tacaala wuxuu baab yahay qowlkii ilaahay wasayna اlinsaana biwaalidayhi xusna wasayna waxaan u dardaaranay ama amaray alinsaana insaanka bini aadamka ah biwaalidayi labada dhasho waxaan u dardaaran inuu sameeyo ixsaanan ama xusnan wanaag in biri iyo samafal iyo baarinimo uu la yimaado ayaa rabbi subxaanaه wa taعala insaanka faray jins اlinsaan dhan baa loo jeeda wax ka bixi ma jiraan sagiir iyo kabiirba muslim iyo gaalba insaan oo dhan baa loo jeeda idan ilaahay subxaanaه wa taعaala aayaddaas qur-aankiisa ku timid iyuu bukhaari ku fururtay kitaabkiisa maxaa yeelay ruux la xurmeeyo ama loo baarinimo sameeyo ama laga edabsado waalidka ugu weyn ayb ilaa xaqa koobaad bacd allahi waxaa kugu le ayadiiba ku bilaabay xadaana abulwaliid hishaam ibn cabdilmalik albahili waa taqaana waa nin xaafida xuja ah min rijaal اjamaca qaala wuxuu ihi abulwaliid xadaana shucba min alxajaaj abu bistaam alwasiti min rijaal jamaca qaala wuxuu yidhi shucbe ibn اlcaysaar ahbaranii waa dhaqan uu leeyahay shucbat bn اlxajaaj wuxuu dhaqan u leeyahay haaliban inuu ismiga raawiga hormariyo ayadoon siiqadii la geen uusan keenin taqdiimu ismi الraawi cala الsiiqa ayuu shucbayn badan isticmaalaa waxay ahayd inay hadda noqoto xadaana shucba qaala ahbaranii اlwaliid ibnu caysaar ahbaranii hadda gadaalgey waa aragtaan dhaqankaas waa isticmaala dhibba ma lah <clears throat> qaala wuxuu yidhi shucbe alwaliid ibnu caysaar ninka loo yaqaano ayaa akhbarnii ii warramay dib buu marka geliyey siiqadii ismu raawin uu soo hormariyey waana dhaqan lagu yaqaano shucba inuu isticmaalo waana jaa'is min xayu riwaaya weliid ibnu caysaar isna waa nin iqoo xaafida min rijaal aljamaca qaala wuxuu yidhi marka weliid ibnu caysaar samictu waxaan maqlay abaa camrin ashaybaani saciid ibnu iyaas baa loo yaqaana magaciisa sacad ibnu iyaas saaxiba cabdاlahi bn mascuud buu caan ku yahay waa nin min iqaati الtaabiciin yaquulu asagoo leh xadaanaa saaxibu hadidaar waxaa noo warramay guriga ninkii lahaa xadaanaa saaxibu hadidaar daarta ninkii lahaa waa la ishaarahayaa wa awmaa wuxuu ku farfiiqay ama miidaaray biyaddii gacantiisa ku miidaaray ilaa daari cabdilaah ibni mascuud qaala cabdulahi wuxuu yidhi sa'altu الnabiya nabigaan weydiiyey ayulcamali camalkeebaa axabu loo kalgacayl badan yahay ila allahi caza wajal ilahay xaggiisa acmaasha khayraadkee la sameeyo ilaahay agtiisa ka loogu jeceliya waa kuna qaala rasuulku wuxuu yidhi asalaatu salaad la tukadaa rabbi ugu jecel yahay calaa watiha xilligeeda lagu tukado calaa watihaa wakhtigeeda lagu tukado qultu waxaan idhi uma ayu maxaa salaad ku xiga qaala nabigu wuxuu yidhi uma biru lwaalidayni labada ku dhashay oo loo xisaanfalo ama loo baarinimo sameeyaa ku xigta qultu waxaan idhi uma ayu maxaa ku xiga birulwaalidaynka qaala uma aljihaadu fii sabiil اllah uma aljihaad fii sabiili اllah jidka ilaah lagu halgamo oo lagu dagaalamo oo maal iyo mood iyo nafta loo horo ayaa ku xiga qaala wuxuu uhi saxaabigu xadaanii bihinna nabigaasaa igu sheeg xadaanii waxaa ii warramay nabi maxamed bihinna bihada acmaashan saalixaadkaas daba yaalla nabigaa ii sheegay walow istazadtuhu haddaan nabiga kordhin ka dalbi lahaana la zaadanii waa ii kordhin lahaa nabi maxamedo maxaa ku xiga haddaan caaw dhan wadi lahaa nabiguna wadi lahaa buu ilaa aan toddobaatan gaadhsiiye ka badan laakiin riwaaya muslim baa caddaynaysa famaa taraktu an astajiidahu ilaa ircaan calayhi nabi maxamedow uma ayu inaan waxaan u daayey buui nabigaan u naxariistay buui ruux markaad xurmaynayso maogtahay su-aasha badan iyo hadalka badan iyo daba istaag waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay saxaabada dad khayr badanoo waxay yahan aadaabta aad ugu wanaagsan iyo dhan kastaba marka waxaan u daayey buuhi khayrka waa jeclaay nabiga anagoo u naxariisanaya u dhimrinayana su-aasha ka daayay buui laakiin nabigu haddaan daba istaagay waan wadi lahaa isna wadi lahaabu riwaayada muslim baa cadaysa macnaha iyada walow istazadtu haddaan ka korsiiyey qalbiha korsiiye haddaan weydiin laha maxamed maxaa ku xiga ii kordhi la zaadani nabigu waa ii kordhin lahaa wixii rabbi baray subxana wa tacala idan axaadiis fara badana fi saxiix wa fii hayriha ku sugan waxay tilmaamayaan marar badan inuu jihaadku ku xigo bacda aliimaan mararna jihaadka la dhigo bacda asalaa marna laga hormaryaba waxay leeyihiin Eh, adu laba tafsiir baa macquula tafaasiir fara badan baa jirta xasab alawqaat marka la fiiriyo ayay acmaashu kala fadli badan tahay xasab alawqaat ayib tusaale gaaban salliga nebi mxad sal ly slam iyo qur'aanka qur'aanka ka fadli badan qur'aanka ka fadli badan laakiin maalinka jumcaha iyo habeenka jumcaha in salliga la daldabo iyo in qur la diriiriyo salliga ka fadli badan bixasab اawqaat aadaankii baa dhachayo muadin baa aadaamhayo qur-aanna waad akhrisanaysa inaad qur-aanka dariiriso muadinka aad u bixin iyo inaad ajiibto kee fadli badan inaad ajiibto lanna bixasab alawqaat weeye cibaadada wakti gale marka iyado waktigu taagan yahay iyadaa markaa khayr badan marka kale uusan aadaan dhacaynin inaad qur-aanka daldashaa khayr badan haddii laakiin aad jamcin karto ood qur karto markuu la gaaro xilligai ajiibadana aad jakasiisa laftirkooda dhib ma laakiin hadday kuu suurtageliya ka hadlaynaa idan waxay leeyihiin bixasab alawqaad marka la fiiriyo cibaadaadku mid kasta wakhtigiisa iyo xilligiisa markuu taagan yahay ka kalaasaa ka fadhi badan marka xilliyaha nabiga la weydiinayo iyaga kala duwanaa bay leeyihin salaaddu markay xilligeeda taaganta ayadaa ka fadhiban wax kasta ka fadli badan ayib jihaadku markuu xilligiisa taagan yahay jamiica alacmaal buu ka fadli badan yahay awqaadda marka la fidhiyo xilliyada iyo amkinada la eego camalkasta isagaa xilligiisa ku fadli badan dhankaas culama ka cabireen culama waxay leeyiin ma ahee kolba saa'ilka nabiga wax weydiinaya iyo nabigu wuxuu eegaya dantiisa iyo wax asaga markaa u qaban kara ka soo bixi karo oo nabigu waxyaaba badan buu ka warqabo rabbi uu ogeysiiyeyo mid baa dhiidhi maxaa u fadli badan nabigu wuxuu ka warqabaa ninka inuusan hawlaha birul waalideynka ku fiicnayn nabigu ninkaa waxa u fadli badan waxaa weeye bacdi التwxiid وbacd الiimaan waxaa weeye inuu waalidka meel saaro arrimiisa ila waalidka ku jihaadka meel buu saaray xajki meel buu saaray laakiin halkanu ku liitaa meeshuu ku liitay inuu iska hagaajiyo iska kabo oo iska moosaa wax kasta uga khayr badan soo ma idan bixasab aلsaa'il aw الsaa'iliin marka la eegana nabigu waa iskhilaafkiisa jawaabuu bixinayo dhowrkaa macnaa la sheegay almuhim waxaa weeye sida loo badan yahay ay culamada qaarkood marhayaan waxaa weeyaan jamiic alacmaal shayga u fadli badan bacda aliimaan marka la cibaadaadka badaniga aan ka hadlaynaa cibaadaadka badaniga kuwa qalbiga ma aha cibaadaadka badaniga cala bacda aliimaan jihaadka ugu fadli badan jihaadka ugu fadli badan ayib culama waxay leeyiin me salaada yaa ka fadli badan ayib inuu asagu ka fadli badan waxa uu daliil ah inuu asagu ka fadli badan waxa uu daliil ah hadday jihaad iyo salaad isqabtaan culamada waxay qabaanba salaadda waa laga tegi karaa oo intii faraha laga qaado ayaa sida nebi maxamed yowm alkhandaqoo kale xilliga la gaadha la tukan jihaadkaa lawada haya waddana waxay dhaheen me salaatulkhoof baa furana dhib ma jire hawshaa waxay yidhi intuusan aan la soo dejin oon la tashriicinin salaatulkhoofke ha la isu keeno suuradeedoo dhan baa la bedelay ragcaadkeedoo dhan baa la bedelay qaabkeedoo dhan baa la bedelay wax kastaa loo cafiyey liljihaad ayib been baa la baneeyey fi ljihaad khuyalaa oon sharcigu ogolayn xaaraam alkabiir min alkabair baa la baneeyey intaasoo shay baa la baneeyey naftaada oo shay kastaba ka qaalisan ayaa la baneeyey in la qadimo idan waxay leeyihin marka culammadu cibaadaadka badaniga cala waxaa u fadli badan aljihaad haddaad salaadda ku nabtaana laftirkeedu diidi mayno waaya xadaana aadam ibnu iyaas abuاlxasan alcasqalaani waa iqa xaafid min rijaal jamaca xadaثna shucba ibn اlxajaaj abu bistam alwasiti qaala xadaثna yacla bn caطاء alcaamiri yacla bn caطاء alcaamiri waa nin iqa asagu nin iqa weeye oo min rijaal jamaca can abiihi caطاء alcaamiri taabiciyu maqbuul ninkan dambe ee aabihii ah waa nin maqbuula layin xadiiث ama majhuul xaal bukhaari baa adabka wax kaga wari waynu haynaa abu daawuud iyo nasaa'i iyo tirmid waxbay ka wariyaan can cabdilaahi bni cumara yaa ii qora aniga sheekh wuxuu tilmaamaya raxmat ullah calayhi in tirmidi iyo khayrkii ay yidhaahdeen can cabdilahi bni camrin can cabdillahi bni camrin ayb qaala wuxuu yidhi cabdillahi bni camr rida rabbi ilaahay ridahiisu wuxuu ku jiraa fii rida alwaalid waalidkuu kaa raali noqdo ilaahay inuu kaa raali noqdo oo ku cafiyo oo ku jeclaado wuxuu ku xidhan bashar inuu waalidku ka raali noqdo wasakht rabi aw sukt ila ahriya labaduba ama sakhat intuba waa isku mid haddaad siinka kordhado sakhti tiraado reebtakaad ah ama sukt aad tiraado ama aad xarakayso labaduba aad sakhat tiraado waa isku macno intuba wasakhatu rabbi ilaahay cadhadiisuna waxay ku jirtaa fii sakhati alwaalidi waalidka cadhadiis waalidku hadduu ku kufsado oo ku dhibsado ilaahayna waa ku dhibsaday waana kuu cadhooday waalidku hadduu rabbi kuu cadho walidku waa kuu cadhaysan yahay bimacnaa ilaahay calihiisu iyo adabkiisu wuxuu murtabit ku yahay bisahad alwaalid wabirad alwaalid ma aha waalidkaad hadduu ku jecel ilahay kuma necba maaha macnuhu ilahay hawlahu gooniyaa jira adoo hawlaha waalidka ku fiican baad meelo kale ku xumaan kartaa laakiin waxaa tuu islaasimaya waxaa weeye waalidka cadhadiisu waxaa laka laasimhaya ka dhalanaya cara rabbi waalidka cadhadiisu waxaa ka dhalan cara rabbi wey ridaha waalidkana waxaa ka dhalan haddaan asbaab kale waciid kale kugu qumin waxaa ka dhalanhaya rida rabba ka dhalanaya dhankaas wey sheekhu wuxu marka waa xasanun mawquufan xadiidku waa xasan isagoo mawquufa maxaa yeelay cabdillahi bni camr wuu ku egyahay ama cabdillahi bni cumar wasaxa waa asaxay marfuucan isagoo marfuuca min xadiidi anas wa abi hurayra ayuu sheekhu meesha ku keenaya silsilada idiin qoran dad muraajacaysaan baxi aadoo fiican buu sheekhu ku keenaya shekh albaani raxmat calayhi dacfiga ku jira sanadka ee ka yimid can caطaa alcaamiri ka yimidna sheekh wuxuu leeyahay waxaa kabaya laba ariiqoo kale xadiidku uu leeyahay marfuuca ah marka halkaasuu sheekhu saas u taxsiiniyey baabu bir اlummi wuxuu baab yahay hooyada berigeed baabu biri اlummi macnuu waa maxay waa bir اlwaladi lilummi bir waladi lilummi yani ilmuhu ama wiilku ama ilmuhu siduu ugu baari noqon lahaa hooyada xadaana abu caasim الnabiy adaxaaq ibn makhlad waa taqaana magacaasuu caan ku yahay abu caasimka ee baa lagugu siday mar hadduu dabaqadaa dhaco abu caasim la asaga un wey fii kutubi sita nin abu caasim la dabaqadaa kuu dhacahaya oo sheekh kuu noqon yacni sheekhu sita noqonaya dabaqadaa dhacahaya keligii baa ka jira can bahz ibni xakiim ibni macaawiya bahz ibni xakiim ibni macaawiya can abiihi bahz ibni xakiim sida raajixa waa nin xasan alxadiid ah waa nin xasan alxadiid ah inkastoo ibnu maciin iyo khayrkii ay dhahdaan waa iqa adiiku aiix wya an abiihi aabihi waa akiim ibn muaawiya ah aabihi waa akiim ibn muaawiya de bahzi aabihi waa akiim can jadihi awowgii yani waa bahzi awowgii ee ma aha xakiim awowgii ma aha ayib awowguna waa muaawiya ibn xayd alqushayri muaawiya ibn xayda alqushayri saxaabiga loo yaqaana wey qultu waxaan ihi ya rasul rasulka ilahi jadku waa saxaabi aabbuhuna oo xakiim ibn mucaawiya ana waxaa weeyaan waa taabici xasan xadiid ah taabiciya xasan xadiid laa ba'sa bihi wey ama bahs isagu rag badan ba waxay leeyihin waa xadiidkiisu waa yuxtaju bihi qultu waxaan hi ya rasuul rasuulka ilaahayow man abaru ruuxeen u samafalaa wey man abaru yani waxaa weeye man uxsinu ilayhi ruuxeen u samafalaa oo mbaari u noqdaa oo u mudnaanle weliba inaan ku bilaabo samafalka iyo wanaagga qaala nabi wuxuu ihi ummaka hooyada waa maxay macnuhu bira ummaka wey waxaa loo kordhamaya ficilka baa meesha ka go-an dayib ummaka ani minka waa ii kordhamaya kulli soo saab ma aha u samafal hooyadaa wey qultu waxaa idhi man abaru haddana nabi maxamed yaa ku xiga hooyo qaana wuxuu idhi ummuka tan dambe waa gudan tahay tan dambe waa ii gudan tahay minka dambaana waa ii gudan yahay maxaa yeelay miyay kordhama kulligeed haddii la gooyo waa kala duwan yihiin yaa ku xigay noqonaysa oo beriga garta hooyadan aan ka bilaabhaya yaa ku xiga umminka haddana ku xigtay mar laba darajadood iska leh koobad eedaa dhacday labaadna eedaa dhacaysa wey haddii la kor rabana waa maxay ficilka horaa kuu qadaran ahaa bira ummaka ayib qultu waxaan mar saddexaad man abaru qaala nabi wuxuu ihi ummaka hooyada qultu man abaru qaala abaaka markii afraad soo ma aha iyo dhacay marka afraad baa duqi la geey ayb uma intaa kadib alaqrabu midka u dhow falaqrab ee u dhow kuba ku ka dhow yahay haadbahadkici weeye qaraabada kale walaalkii adeerkii aabbaha eedadaa yani sidaa loo kala dhow yahay mar haddii labada waalid nabigu kala caddeeyey inta kale waa la yaqaanaa si u kala dhow yihiin ayb si u ka dhow yihin waa caddahay maxaarimta ugu dhow kadibna waxaa ku xiga ajaanibta ale haddana la tartiibinaya ayib xadiidkan tirmidi wuxuu yihi waa xadiiثun xasan waqad takalama shucbaةu fii bahz bni xakiim wa huwa iqaة cinda ahli اlxadiiث bu tirmidi markaas haddana wuxuu sheegay dadka ka wariyey bahz bni xakiim ee xamaad uu ka mid yahay rag fara badan buu tiri ama xaakim wuxuu leeyahy hada xadiiثun صaxiixu اlisnaadi walam yukharijah sheekh albani wuxuu taageeray ra'yiga ah inuu xadiidku xasan yahay inuu xadiidku xasan yahay almuhim abu caasim الnabiil akara min caشhara min alxufaad baa ku mutaabacay xadid ku raacay abu caasim الnabiil iyo cabdullahi bn mubaarak iyo abu nacaym fadl ibn dukayn iyo ninka loo yaqaano hawda bnu khaliifa iyo cadiy bn اlfadl akar min caشhara min alxufaad baa mutaabaceeyey oo xadiid ka wariyey can bahz bn xakiim can bahz bn xakiim bahz bn xakiim can abihi can jadihi cinda almuxadisiin waa nuskha mashhuura sanad la yaqaano way caan aabbaho aabbihi wax ka wariyaa awgibu imara xadii fara badan macnaha ku timaado marka waa sanad mashhuura cinda ahli اxadiiث aalibkoodana inay xasan tahay maraan qaalibkoodna inay sanadkaa wuxuu ku yimaado u xasan yahay bay maraan barkoodna waxay dhaheen waa صaxiix ida kaana araawi can bahsin iqa ninka bahsi wax ka warinhaya oo sida abu caasim anabil oo kale hadduu iqa yahay sanadku waa saxiix buu odhan jiray ibnu maciin ama xufaadda badankood waxay leeyihiin wixii ku yimaada bihada sanad nuskhada noocaa ku yimaada waa heekhalbani timam raxmatullah alayh idan waxaa laga qaadanayaa xagga samafalka haddii wixii naftaada ka soo hadhay hooya iskale wixii naftaada ka soo hahay hooya iskale wadaadaha qaarkood waxay leeyihiin hooyada haweenayda ka horraysa markaad xaasley tahay bay dhaheen sawjada ka horraysa hooyada culmad waxay leeyihin maya nabi maxamed marka la weydiiyey meel uu yidhi biriga waxaa u horeeya haweeneyda lama hayo inta su-aal nabiga la weydiiyey marka beri la weydiiyo hooya ugu horaysa wadaadda waxay ku jawaabeen marka beri la yidhaahdo inta badan waalid buu ku dhacaa haweeneyda iyo hawlaheeda beri lagama cabiro maxaa laga cabiraa mucaashara laga cabiraa ixsaan baa laga cabiraa ee marka biri nabiga la weydiinhayo curfiga carabiyeed ama luqa ahaan waa wixii waalid ku tacalluqa nabigu markuu waalid uun ka hadlahayo ayuu hawsha caddaynaya ee nabiga weli lama weydiinan bay leeyihiin haweeneydii aan qabay iyo hooyo keeba xaqle ayib almuranka badan baa ku jira laakiin sida raajix ah hooyo iyo haweene hooya xaqle cala ilaaq bal hooyada aabbaa ka xaqle anta wamaaluka liabiig ayib taa macneeda ma aha dumarka lagu tunto xaqooda aad la duusiya maaha laakiin adduunka dadka joogee qaraabaa ama xigta ama kuu dhax ama kuula dhashay waxaa u xaqnimo badan hooyada ayib aabbaana ku xiga labadaa marka la dhaafo naftaada wey naftaada haddii la dhaafana waa haweeneyda iyo caruurta wey markaan baa loo geli karaa ayib taa macnuu waxaa weeye dhallinyarada berihan joogta wadaad iyo wadaad la'aan baa dumarka xaggooda loo batay waalidkii iyo hooyooyinkii danba lagama lahaba wadaad baa waadhowdi wuxuu yidhi wadaadow islaantii waxay tir haddaad hooyada meesha dhaafaynin is arki mayno hooyada iyo anugu haddaadna kala foganin bay tiri xiliya reer isu noqon mayno fur baana sheekhu iska fog hadal kale ma dallicin taad u tagto dalqad baad ku furantahay dhabaana caawa markaad dalmato dadku waa abka soo gaar iyo abaarkeentay adaa reerka yioo marti ka adhig hooyadan ay dhashay beekaad ogu timid waad fasaxantahay saacadda laga bilaabo ilaa maalinkii lix sana toddoba sana laga jawaanfilayaa maalinkay ahayd dib damba qaylada misaanta lagama maqlo duqdana waa joogtaa reerkeeda mas-uulka ah haweenka waalidka laga dhiciyo dhallinyaro haweenka waalidka laga dhiciyo xadaana saciid ibn abi maryam saciid ibn alxakam ibn maxamed ibn saalim baa loo yaqaana magaciisa markaad kutub taraajim marayso eh, saciid alxakam baa kuusoo hormari lakin wuxuu caan ku yahay magacaas in awowgii weliba labaad loo tiiriyo oo saciid ibn abi maryam saciid ibn alxakam ibn maxamed ibn salim ibn abi maryam wey waa awowga afraad mi saddexaad wey meelahaasu tegaya waa nin iqaa xuja min rijaal jamaca qaala wuxuu ihi sheekhaas akhbarna muxamed ibn jacfar ibn abi kaiir alansaari waa nin iqa oo faqiiha akhraja lahu aljamaca aljamaca marka meel waxan oga jeednaa bukhaari hadda aynu hayno iyo muslim iyo abu daawuud tirmidi nasaai ibn maaja umaatusta wixii loo yaqaana ayaan jamacada u jeednaa qaala wuxuu ihi sheekhaas akhbaranii anna waxaa ii warramay zayd ibn aslam zayd ibn aslam baa ii warramay asna waa min iqaat attaabiciin ama min iqaat atbaaci taabiciin buu noqonaya waa aslam alcadawi wiilu dhalay wey ayib aslam waxaa xoreeyey cumar waad garanaysa isna waa nin iqa ah min rijaal jamaca can caطaa ibni yasaar min iqaati الtaabiciin mawla maymuna zawji الnabi sal ly slam can ibni cabaasin أنhu iبn cabaas ataahu rajul nin baa u yimid ibn cabaas nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi inii anugu ibna cabaasow khaطabtu imra'atan haweeney baan doonay haweeney baan xuxtoo shukaansaday baan doonay faabad waa diidday buu ihi way diidda an tankixani inay guursato waa i diidday buui wa khaطabaha waxaa doonay u soo fadhiistay hayrii nin kale maa muxuu samayn doonaa haweeney baan doonay buuri ibn cabbaas ilan waa caalimka wax la weydinayay ibn cabbaas oo waagii dambe weliba uu asagu raggi u dembeeyey uu ka mid ahaa ee raggi waaweynay muhaajiriin ansaar dhammaadeen raggi fataawada ku soo hadhay buu ahaa isaga iyo cali iyo ibnu cumar iyo aad waagi dambe su-aalaha loo weydiin jiray faaxabad waxay jeclaatay buuhi oy doontay ila waa ruuxii khiyaar leh an tankaxu ninkii soo doonee kale inay guursato annagu ay diiday fakhirtu calayha markaasaan ka masayray waan hinaasay ama waan ficilo waxaa tidhahda fakhirtu waan masiiray ama waan ficilooday calayha cala almar'a ah. war maxay intay adiga ku diidday nin kale u yeesho nimanba moogtahay aan samraynin oo la kariwa ah ninna hadday toban diiddo iska dhaqaaqto ka waraasanaya ninna waa dhib badan yahayo nin samraya ma ahaba xoogow cunsur waxaa ku jira cunfi oo dhib badan sayba kuu diidi kartaa iyo ficilkii wuxuu la gaadhay inuu haweenaydii dilo somal waxay yidhahdaan ragciil bay dhacdaabbu ka dartay yani waa mahmaayahooda waxaa weyaan ijraama ku dhisan ee raadiga ah bay ka mid tahay waxay dhaheen rag ciil cadaabbu ka dartay inta lagu ciil lahaa kawba ka sii waxaan dil cadaabba galba yani marnaba in lagu gumaysto oo lagu cayuubo oo aad ciil una iscilbidayeen dhicna naftaba kaa baxda ayb almuhim gabadha xaq bay u ninka inay diiddo ku kalan guursato laakiin khaladka asagaa galay khaladka asagaa galay ayib faqataltuha waan dilay buuri fahal lii min tawba niya ibna cabbaasow sheekhugu toobad ma leeh fahal lii ma ii sugnaata aniga min tawbatin wax toobad ah waa su-aal culus wey haweeney bilaash ku dilay wax sabab oo gawaawina lagu dila maysan kasbanin ayi damb meeshu kuma laha sida ka muuqata asagu ma sheegin hadduu meeshu cudurdaarkale maalinba biyo igu rogteen wiil iila u dhagaasay buu dhihilaa salligii igu dabadediyey ma leh albaabka iga xidhanto madaxa igu dhufatay ma leh xuri waan doon haweenayda way diiday ninka yaa doona way gufsatay innaba wax dembi kala ma sheegan cuurdaar kale ah qaala wuxuu idhi ummuka xaya yani ummuka xaya wey hooyadaa ma noosha islaamta horaa go'an hooyadaa ma nooshahay buuri qaala laa buuri hooyada ma noolo way geeriyootay <clears throat> qaala wuxuu yidhi ibn cabaas tub ila allahi caza wajal ilahay u toobadkeen hooyada haddaysan noolayn hooyadaabaan kuu dari lahaay oon ku-on lahaa u xisaanfal oo baari u noqo oo hooyadaa intay adduunka joogto bal ka ducayso baan ku odhan lahaay mar haddaynas hooye noolayn ilahay u toobadkeen meelaha kale ka adeego wataqarab u dhagow ilayhi ila allaahi ma sadacta intaad awooddo sadaqaad iyo jihaad iyo halgan iyo soon iyo xaj wixii khayraad awooddo dhanba ilahay ugu dhagow <clears throat> fadahabtu waan tagay buu ihi cadaawe ninka odhanay fadahabtu cadaawe cadaawe lan fadhiye mogta dhegaysanayay su-aasha iyo jawaabta ibnu cabaas waa fadhiye arday dhaga nagu luwey cilmigu kala soo baxay wuxuu ibnu cabaas u weydiiyey su-aasha ah war nin yahow raba in cilmi kala soo baxo fadahabtu waan tagay ibnu cabaas baan aaday fasaaltu min cabaasin waxaan weydiiyey lima maxaybaad ibnu cabaasow saaltahu ninka u weydiisay can xayaati ummi hooyadii nolosheeda maxaad u weydiisay waa su-aal muhiima ninkii mada dhin aabbaha ma nool yahay weligaa ma halgantay wax kale muusan weydiin u weydiis ninka hooyadii inay noosho in kale faqaala wuxu uhi ibn cabaas inii anugu laa aclamu ma ogi camalan aqrabu ila اllahi caza wajal min bir اlwaalida iniibu laa aclam anuu ma ogin mana aqaana bu haddaan ibn cabbaas ahay amalan camal yani cibaado aqrabu ila allahi ilahay oga dhow ama looga dhowaan og caza wajalla min biri lwaalida waalidada oo loo baarimo sameeye yani hooyada oo biri loo sameeye ibn cabbaas fiqigiisu u fiirso muusan dhihin laysa hunaaka camal aqrab ila allahi min biri waalida laakiin anigu ma ogi ma jiraan kuma sugna anugu cilmigayga intuu gaarsiisay waxaa weeye ma ogi camal rabbi uu ka jecel hooyin loo baarama sameeye waana muhiim fiqsigu haddaad caalim tahay ama wadaad wax la weydiiye aad tahay waxaa ma jiraan weliga hadhihi iska ilaali inaad istiqraa ku ogaatay ijmaac iyo culammado dhanba kaaga horreeyan mooyeen hawl ama warkeedu go'nayn birha ku goynin anu intaan ogahaydhe ma ogi iska dhig taagnow ku kaa qaangaarsan baa iman doona laga yaba inu wuxu dhan waa caddeeyaba dhamaadsheeg maxaa ma jiraan iyo ma dhici karta iyo weligaada nafyiga go-aan ka fogow inta badan halkaasuu maray xadiidka bacdu ahlicilm waxay ka qaateen madhabkii mashhuurkaha ibna cabaas ee lagu yaqaanay ahaa ninka qaatilka ee ruux mu'min ah kas u dila iyo ulakac u dila inuusan toobad lahayn madhabka ibna cabaas waa madhabu ku tigtiigsaday oo in badan ka niqaashay oo uu ka murmay ayado badan oo quraan iyo xadiis u daliishaday ardo badanoo isaga u lahaana ay mareen meesha ayada oo ah ruuxa muslimkaa demb oon ku khaldamay laakiin kas iyo lakac u dilaayey inuusan wax toobada lahayn axaadiis fara badan baa ku asaxday qur-aankaa caddeeyey ibnu cabbaas baa ku tegi waada marka waxay halkan waxaa laga qaadanayaa ruuxa qaatil mumini khaaan ee camdan ah ruux mumin ruux kas u dilay waxaa ku cad ibnu cabbaas uu leeyahay toobad baa kuu firan maxaa yeelay hooyadaa ma nooshahay maya ilahay u tabadkeen wadaadaha madhabkaa taqriiban waxay leeyihiin taarikh lama hayo ibnu cabbaas madhabka madhabkii dambaa ee u qayda oo kii hore ka soo laabtay tobadla'aanta ahaa mise midkaa tobadla'aantaa dambeeyey wax taarikha lama hayo haddaan taarikh lahaynin libni cabbaas fii towbati alqaatil camdan qowlaan dhahno ama riwaayataan ibnu cabbaas wuxuu ka leeyahay ruuxa muminka ah ruuxii kas u dila toobad inuu leey laba riwaaya ka sug bacd alcilm waxay leeyihin marka la fiiriyo ibnu cabaas u dagaalamhayey iyo wuxuu daliishanayey waxaad moodaa in uu ku dhintay ruuxa muminka ruuxii kas u dila inuusan toobad lahayn almsl shekh albani in badan buu ka niqaashay isagoo laakiin jasminin buu ka tegey oon weli go'aan ka gaadhin ah ibnu cabaas madabka ku dhintay ayib marxaba suuradda aayadda soo reebaysa biyaha idhiib lama yeeshaa soo maaha lama yeeshaa baan ibn cabaas gelin buu le toobatulqaata midda kale wuxuu ku le ibn cabaas aayadda waa caam xadiidkan waa khaas laysa liqaatil mumini towba ayaa xadiid saxiixa ah. marka maxaan ku samaynaa iyo aba allaahu an yajcala liqaatil mumini towba iyo casa allahu an yakfira eh, kula danbin ilaa man maata bishirki aw qatala mumina mutacamidan lasoo wareey soo ma jeedi marka way culus tahay sabab fudud ma ah bismi اllah marka laska ilaaliyo hawshaas adag wey <clears throat> laakiin jumhuur ahli cilm waxay qabaan ruuxa mumin ruuxu kas u dilay inuu toobad leeyahay inuu toobad leeyahay ayay qabaan maadaama shirkigii ka weynaa iyo kufrigii ka weynaaba uu toobad yeeshay qatliguna toobad buu leeyahay camdigaa bay leeyihin laakiin min baab الzajri ha laska taagnaado toobad ma laha halkaas min baab الzajri watanfiir halkaa hala taagay ibn cabaasna in ba ummadda ha loo sheego ilan somalia hadii toobad baad leedihiin hadda ba iskumaadhayaan horena nag ba iska siiyeen ayib baabu bir اlabi aabbaha birigiisa buu baab yahay xadaثna sulayman ibn xarb alأsdi ثiqaة xaafid imam min rijaal الjamaca lakinahu tagayara biaakhira can ibni shubruma cabdulahi bn shubruma loo yaqaana cabdulaahi ibn shubruma abu shubruma kunyadiisa waa abu shubruma asagu waa ina shubrume magaciisu waa cabdilaahi ayib isna waa nin iqa wey nin iqa min rijaali muslim wالsunan ama bukhaari fi saxiix waxba kuma laha halkan wax ku leeyahay adabkao kale qaala wuxuu ihi ibnu shubrma samictu aba zurcata ibn cumar ibn jariir ibn cabdillahi albajali min iqaati الtaabiciin waa wiil u yahay weeye jariir ibn cabdillahi albajali akhraja lahu اljamaca can abi aaliban fii kutub sita hadduu ku yimaado fii hada abaqan oo dabaqatu taabiciin uu dhaco asagaa haaliban u badan iila waxaa la yidhi abu hurayrow qaala abu wuxuu yihi qiila ya rasuul allah abu hurayra soo tabanaya xadiidka muxuu leeyahy abu hurayr nabiga waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow man abaru ruuxeen u biran sameeya u samafalaa ama samafalka ruuxee u mudan qaala wuxuu ihi ummaka yani bira ummaka hooyadaa u baarima samee qaala wuxuu ihi uma man qaala ummaka qaala uma man ummaka qaala uma man qaala abaaka xadiidka hadda aynu soo maraynay oo ariiq kale ku yimid wey marka hore muxuu ahaa bahs ibn xakiim can abiihi can jaddihi baynu ku soo maray haddana waa can abi hurayra ayib xadaثna bsr ibn mxamed abu mxamed almarwasi صaduuq rumya biاlirja waa min rijaal buhaari min rijaal الbukhaari waa nin saduuqa xoogu irja baa lagu sheegaa waana riwaayada buhaari buu ka mid yahay qaala akhbarna cabdullah ibn mubaarak cabdullah ibn mubaarak abu cabdiraxmaan almarwazi waa rajulun rajulun jumicat fiihi khisaal khayr kullaha buu xaafid ibn xajar iyo dahabiba cabdullah ibn mubaarak markay mar hayaan gacmaha la taagan nin caadaa maahayn haddii leeya jihaad iyo ragga laska dhacsho safka hore hadday noqoto waxa la baxsho oo deeqsinimo iyo deeq iyo waxbixinna lambarkow cilmi iyo aqoon lambarkow caqli lambarkow geesinimo awoodii dac wax ku qabasho siduu kula aha nin aad u qiimo badan bu aha marka waxay dhaha xufaaddu waa rajulun jumicat fiihi khisaal khayr kullaha baa laisugu keenay ayib heer ilaa waagi dambe u gaaray ixsaankiisi si akhlaaqiisi adabkiisi wuxuu gaaray waagi dambe nin maalqabeyn hanti badan bu aha markuu xajinaya keligii kun nin shan boqoloo nin buu xajisiin jiray oo xerta iyo wadaadda iyo masaakiinta u badan oo laisuu soo aadin jiray ninkii xajka keli waa o dhan ba waxaa la fursa jir xilligu xajinay cbdullah maarag kolaya raaci jirta isagu biilkooda iyo qarashkooda u qabo an boqol kun laba boqol konton ayib marka wax la weydiisanay wuxuu odhan jiray ninka walaalkay waxay weydiisanay marka wuxuu weydiisanay intuu iso istaago hebelow waxbaan rabaa iyo anaani xoqosho ma raba u odhan jiray mugda ruuxuu weydiinayo xooguu dili baa ka muuqan indhahuus kaba dhigo wuu calaacal iyo been inuu sheego wuu xoqon oo wuu jasaysan oo calaacal badan buu hormarin ruuxu naftaa qaban wuxuu odhan jiray ninkii uu wax weydiisanaya waraqa iisoo qora keliya intuu waraaq soo qoro ninka karaaniga ee shaqaalaha i caawiya ama khaadimka iga ha u soo dhiibo waxaan u heli karo anaa u soo dhiibay maxaa saa u yeeli baa leefi muxuu waxaan diidahayaa buuri inii akrahu an araa dulla su'aali fii wajhi akhiima su'aasha wejigeeda iyo wejigabaxeeda inaan walaalka wejigiisa ku arkaan diidanahay buuri nin caalima oo walaalkaa ah, ama nin akhyaara ama nin xerow ama nin qaraabo oo kula dhashay ama nin saaxiibka ah markuu wax inuu foorasado xuqro mugta mushkilee annaguna kuwiina jagaynhayna daba tagnaamaa shil u taagi lanahayba <laughs> nina wuxuu leeyahay yaan lii imanin oo yaan la ismiskiiminna aaya waraaqa soo qortay idinkoo xurma oo sanka taagaya soo qorta war cabdillahi waad xidhi tarariyata haddii kale lagu kala wada soo qorta aduguna kii bannaankaa taagnaa ku jafaalalaya war kanan ahay cabaalay baad leedahay waa kiyba lahaa waa iska dhaqaaq waa laba kala baab laba kala baab nacaynkaas waa khayr allahsi qaala cabdulahi wuxuu yidhi ahbarana waxaa noo warramay ah, abu cabdiraxmaan almarwasi iqa xaafid jabal faqiih imaam min rijaal jamaca qaala ahbarana yaxya bnu ayuub yaxya bnu ayuub ibn abi zurca wiilka haddaynu soo sheegaynay ee jarir ibn cabdillahi albajal oo awogu ahaa ayaa isagana awow ah yaxya bnu ayuub ibn camr ibn jariir baa loo yaqaanaa ayib <clears throat> qaala wuxuu yidhi asna waa nin iqa ah nin aawiga xaafi ah min rijaal jamaca qaala wuxuu hi xadana abu zurca abu zurca soo marin waxaynu ku maraan filaya sanadka hore ahaa haweynu soo mar haddaynu soo marayn isagoo abu hurera wax ka warinay xadana abu zurcata can abi hurayra ataa rajula nin baa u yimid nabiy allah nabiga ilahay buu u yimid faqaala wuxuu hi maa ta'murunii maxaad i faraysaa nabi maxamedow nin baa u yimid nabigu khayr ii sheeg wuxuu hi bira ummaka hooyadaa u baarinimo samee u ixsaanfal u samanfal uma caada wuu soo laabtay suaasir suu celiyo wey faqaala haddana wuxuu hi nabigu bira ummaka wani hooyadaa meel saar arrimaheeda uma caada haddana waa soo laabtay faqaala wuxuu nabigu sal slam bira ummaka hooyadaa baarinimo u samee uma caada faqala sal slam bira ummaka uma caada araabicata markii afraad bun darsaas soo celiy ama wuu soo noqdayba wuu dhaqaaqa wuu soo laabta ama hadalkiibu soo celiy caada marka hadday la cabiro yani asagii baa tegoo soo laabtay laakiin hadday su-aasha tahay acaaday noqon lahayd acaada baa la odhan laha lakin waxaad moodaa inuu saxaabigu intuu dhaqaaqo oo daba soo laabanayo <coughs> faqaala wuxuu uhi bira abaaka haddaba ila marka afraad weeye saddex haddii hooyo qaadatay booska afraad aabba boska afraad aabbaa fadhiyo uma caad araabicata faqaala bira abaaka kuma qoro alkhamisu miyaadin qor aniga araabica qor anaa idinka saxan hmm. niman baa khaamiso sheegay haddee idinku waad maqantihiin afartaa ku daayey <clears throat> baabu biri baabu biri waalidayn wain dalama wuxuu baab yahay labadii waalid in baarnimo loo sameeyo loo xisaanfalo loo jajabnaado hadday doonaan haba ku dulmiyeen ha ku gardarayste xadana ibnu milhaal xajaaj ibnu milhaal abu maxamed asulami xaafid iqa min rijaal jamaca xadana xamaad ibnu salma abu salama albasri waa nin iqo xaafida wey min abat الnaasi fii haabit <clears throat> laakiin tagayur yar baa lagu sheega au muslim iyo sunanka wax ka wariya ama bukhaari waxba kama wariyo bukhari waxba kama wariyo can sulaymaan ibnu tarkhan ataymi muctamir aabbihii wey muctamir ibnu sulaymaan aabbihi ninki loo yaqaano wey sulaymaan ibnu tarkhan ataymi waasna waa nin iqaa rijaal jamaca can saciid alqaysi maqbuul saciid alqaysi waa nin majhuula ama maqbuula layin xadiid akhraja lahu albukhaari fi اladab faqad can ibni cabaasin qaala ma min muslimin muslim ma jiro lahu u sugnaaday waalidaan laba waalid ruux muslim ah oo aabbihii hooye lama jiraan labadaa waalidoo musliman ayaguna muslimiin laba kaafir ma ah laba waalidoo muslimiin baan laga hadlaya <clears throat> muslimkaasoo yusbix kuwaa barisan ilayhima ila lwaalidayn waagu markuu beriyo ku kalahaya hooyey maxaad ku bariday aabuu see tahay yani waagu markuu beriyo mata xilla u khatarsan wey ayib maxaad ku bariday ima yidhaahda deeyo tira mogta waa wey hebel wuu iga soo agtoosaayo maxaad ku barideen ataa ayib waxay lagu khatarsan maxaa ku ardasheen iyo maxaa lagu soo gawaroon tahay maxaa ku barideen meesha ugu khatarsan wey xalay wixii lagu bariyey in barida lagada waa arrin khatara yusbixu waa barisanhaya ilayhimaa ila alwaalidayni muxtasiban isagoo ajirdoona ruuxaa hadduu jira maxaa dhacay ilaa hadduu muslim jiro fatax allaahu ilahay baa u fura baabayn laba baab buu furaya oo <clears throat> jannati janna laba baaboo janna ah <coughs> ayaa rabi u furaya wain kaana waaxidan fa waaxid haddii waalidku laba yihiinna waa mid yahayna ad hal albaaba lagu furo wey hadday laba yihiinna laba albaab waalidku hadduu mid yahayna midkaa un wey ayib wain akdaba axadahuma midkood hadduu ka cadhaysiiyo oo labada waayo midko aad taadibka uu kuu cadhoodo <coughs> lam yardi allaahu canhu ilahay kama radli noqdo ninkii muslimkaa xataa yardaa canhu aw xataa yardaa canhu waalidkii yardaabaa ii qor aniga lam yardi illaahu canhu ilaahay kama radli noqon weeye canhu yani can alwaladi xataa yardaa canhu alwaalidu ilaa waalidki uu raalli kaa noqo rabbi raalli ku noqon maayo qiila nabi maxamedo wain dalamaahu ma xataa hadday dulmiyaan waalidku laftirkiisu hadduu ya waalid aan la gelinba oo laftirkiisuba iska mogta waalid baa yar xoogow kan oo caruurta laftirkooda ka kasbanaya caasinimo oo caaqnimo ka kasbanaya oo u arki karinba ilmu inuu khaldami karo inuu bini aadam yahay inuu maro ilmuhu wax ka noqon karo oo had iyo usha la soo boodaya caanta ka soreysa ama haboor ka soreeya nabiga waalidku waa bini aadam wayna khaldami karaan xataa ma hatay dulmiyaan qaala wain dalamow xataa hadday dulmiyaan laba gooraba garta waalidkaa la wey sax iyo gafda waalidkaas kala wey had iyo adiga waxaa tahay daalim waalidkuna waa maluum xadiika laakiin inuu asaxaan fiicnaan lahayd si fiican sida laydinku jilciyo xadiika inuu asaxaan fiicnaan lahayd ضaciif اlisnaad buu sheekhu qoray saciid baa majhuula saciid alqaysi ayaa majhuula laakiin min xayu اlmacna nabi maxamed buu ka sugan yaha dhihi mayno min xayu الriwaaya laakiin fiqi ahaan min xayu اdiraaya macnihiisu wuxuu waafaqsan yahay axaadiia kale waalidii ilmihii ilmun baa gardan weligiiba waalidkaana laga gardaran yahay ayib nin baa nabiga kusoo dacwooda nabi maxamed oo aabbahay wuxuu doonahayaa xoolahay inuu qaato niyarihiisoo ku bisho caruurtiisii iyo inuu siisto xooluu leeya anugu carruurtiis maxaa ku bilinhayaa waxaa le anta wa maaluka liabika adiga iyo xoolaha aabbaha baa ku leh socon maysa hawsha ayadaa hadduu caawa intuu iska soo dareersadii boqol kun iska jabso iska qaato dacan loo goyn maay waxbaan la weydiin maayo adeero waa labaatan kun carurta ku biisho u reeb baryo un mooye ma laha xal kale hawshaa u socdaysa maaha xoolahaygi iyo duqigi wiilkii waa la kala kari laayahay iyo war jira ma ah waray ninku samaysateen riwaayo uu leeyahay xaakim uu leeyahay oo ah mxu ah, alwaladu min kasbikum fakuduu min amwaalihim idaxtajtum ilayha riwaayadaas halbana waa saxiixiyaa laakiin bacdu ahlicilmi dacfi bay ku sheegaan si kastaba noqote waalidku asaga kaa garlow wiil iyo ama wiil hooyadii gar loo qaadi maayo gartaa ninka qaadaha yaabagardaraninkaasaba daalimaba adab wiilka in shabeerka lagaga jido wey ama layakayo loo xidxido ama bangaani loo geeyo oo waalidka xaqiisa laga siiyo laakiin maa in gar la qaado iyo wiilka kan ayb soomaalida si xoogow ay u helaan waxay dhaheen waalidna habaarle wiilla cuqba leh ay dhn waalidka habaar buu leeyahay weladna cuqbalay dheen waalid habaar labay dheen weladna cuqbale waalidku laftirkiisu waalid yar khariiban oo ilmaha dhiba hadduu yahay wiil ilmuhu ku cuquban bay leeyahay iyaguna ducadu agga habaarkuna xagga ilmaha waa ka imanaya waxba kama jiraan ma hayno weli wiil ilmana cuqbale weli ma hayno caruurtaa loo xisaanfalo hal la waxeeye la garay laakiin cuqubale weli ma hayno miyaad haysaa culama allahi ma filahaye ibn cumar ba wuxuu ku oran carruurtiisa ilaahaygu waxaa mahad iskale idiin dardaarmay idin amray inaad ixsaan ii samaysaan annagana in farin aniga waalidka ahaa wey lama farin buuri wasayl insaana biwaladihi ixsaan meel haysa qur-aanka ka keena bal qur-aanka wasayl insaana biwaladihi ama bibnihi wabiummihi maxaa rabaa wa ixsaana ama xusan ka heli maysaan laakiin in caruurta loo xisaanfalo la hagaajiyo yani shareecadunka kulli waana amartay marka wuxuu dhihi jiray ilaahay waxaa maal iska leh wiil yahow ku amray inaad ixsaan ii samayso anigana aanay amrin marka howl khatara wey culamadu waxay leeyihiin waalidka waxaan loo amrin oon canaan badan aan loogu ridayn asagaaba amranba dabcigiisa iyo hilibkiisaaba keenaya wuu kuu danqanaya waa jirkiisii baa tahay qayb ka midaa tahay wax kastoo wanaagu kula jecel yahay asagaaba kuu danqan dabcigiisi iyo fiiqiyan baaba keenaysaba inuu ku danqado laakiin adugu inbay u danqan maysa mid baasba iska noqon kartaa yar khariban marka waa in lagu canaanto madax lagaa garaaco lagu jilciyo somaalidu waxay tira nimaa dhashay bay dheheen maxay dheheen nimaa dhashay kuma dhalin saas way kala tabaashu marka waa shareecadu marka ma aha magcla xukumaysa mayso shareecadu marabada xukumaysaa maysaa waxa dhaqankii jira ilaah addoommahan abuuray isagaa garan cadaadkoodii iyo say u danqanayaan say iskugu naxariisanayaan idaa marka waalidka maadaama asagu iska amran yahayba oo kugu qasmaya adoo khariban oo nacasa oo dabaal oo doqona iyo hebel hebel iska kahaynuyada kudhodhoodi oo kuwadii oo magac kastoo quruxsan kuu bixinoo ragga ninka u qima badan tahay aabbaha haddii laada wiilkaadaa kaa fiican waa caalim waa geesi waa halyey falka ninka laga doorto wey uu ku fari aad buu u qosday aabbaha wuu soo dhowey laakiin nin kastoo soomaaliyeed haddii lamaan hebel baa kaa fiican u ka xanaaqahaya adiga laakiin shaksiyu adiga wiilka ah ee lagu dhalay maanta haddii lu aabbaha baa kaa fiican wada xanaaqa xoog dabankaad buuri saas weeye oo niyo hebel aabbaha aabbaha kanu ahaa nin qaraabo jecel bu ahaa adoo iyo inaabtiba wadi jiray adoo laakiin beryahan xaalkaadu baa sidee niyo aabbaha baa kaa fiicnaa waxbaa dareemaysaa xogow waa la hubaa shaki ma laha yaa u keliga yahay ma aqaano <laughs> yaanay goori ugu tahay ma aqaan laakiin waalidku ilmahaada kaa fiican dabayl baa ku maraysa aad buu arrintaa muqsid ugu noqonaya marka waa farqi inoo dhexeeyo weye waladka iyo waalidka udhexeeya waxba yana warka badan <clears throat> baabu liina alkalaami liwaalidayhi wuxuu baab yahay labada waalid hadalka in loo dabciyo liina alkalaam hadalka in la dabciyo xanafta laga reebo labada waalid markaad la hadlayso hadal dabacsan oo naxariis leh oo nugul waa in waalidka lagula hadlo xadaana musadad ibn musarhad waa min rijaal jamaca ilaa muslim wabni maaja aduu afarta kale wax ka wariyo saxiixaynka iyo tirmidi iyo yuu sheekhu u yahay wax ka wariya sheekhoodu ama ibnu maaja iyo muslim waxba kama wariya baan filaya xadaana ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya min rijaal jamaca xaafid iqa wey xadaana ziyaad ibnu mikhraab abulxaari albasri isna nin iqa nin iqaa weeye waa min rijaali abi daawuud wاlbukhaari fi اladab xadaanii aysala ibnu mayaas waa nin maqbuul ah bimacnaa lan yumil xadiid ma lam yutaabac cinda alxaafid wuxuu ihi taabicigaas kuntu maca najadaad qolyaha najadaadka loo yaqaan ayaan la joogay ninka loo yaqaana najda ibnu caamir alxanafi oo nin khaarij ahaa baa laga hadlaya ninkaas qolyo u khawaarij ah ayaa magacaa iska ninkaasaa asaasay mabda'aasay qaateen kooxo dhan urur dhan bay noqdeen oo ilaa waa soo gaad ilaa qarniga soo gaad waagi dambana dabar go'ay <clears throat> marka haddaan ahay taysala ibnu mayaas waxaan la socon jiray nimanka najadaadka loo yaqaana khawaarijta waa nisba ilaa najd alxaruuri alkhaariji fa waxaan asiibay oon ku dhacay dunuuban dembiyo waaweyn laa arahaa ama laa urahaana u arkin buuhi ila min alkabaa'ir markaan samayn hayay iyo haddaba waxaan arkaa buui inay tahay dembiye waaweyn oo kabiira faasabtu dunuuban laa uraaha aanad arkinin buui ilaa inay tahay mooyeen hiya min alkaba'ir inay kaba'irta ka mid tahan aaminsanaa buu fadakartu dalika dunuubta waxaan u sheegay libni cumar yani waxaan u sheegay inaan najadeed la socon jiray ma ahayd bimacnaa dunuubta aan sameeyey baa ibni cumar u sheegay xadhi buu ibni cumarow magacaasa la yidhahdaa intaasoo dembina waan galay inay kabaa'irtahayna waa aaminsanahay maxaa xal ah qaala wuxuu ihi maa hiya maxamunisaac horta waa in la sugo dunuubtii inay kabaa'irtahan aaminsanahay ee toobad ma ii furanta waa kuu furantaha kasi lama rabo hoos dunuubta qeyr bacda tahay asla ogaana inay kabaa'ir tahay inay sakaa'ir tahay horta mawduucaas waa in la xaliyo ibn cabaas markuu ibn cumar uu weydiinaya marka dunuubta weydiinaya marka fiqiga saxaabada ka mid tahay inaad hadalka boonto tirahda anaa isku ogaa dembi kasta towbad beli hore u soco lama rabo maa hiya baa meesha taal qultu waxaa idhi buu ihi kada wa kada kada wa kada waa maxay ila dembigi ninku waa ka tobadkeen taabicigu ibnu cumarna waa u fasira waana ka tobadkeen hadda markuu warinayo inuu soo celiyo dunuubta oo sheegsheego wax macnaa kuma jiro wixii aad samayn jirtay dunuubaha aad ka toobadteed inaad ka sheekaysa xataa ma fiicnaba sideeduba in marka ay keento baahi sharci ay keenta jirtaba mooye qultu waxaa idhi bu i kada wakada weey hadduu asturhaya lakin markuu ibn camr uu sheegay hadduu asturi mooye cinda riwaaya buu asturhaya <clears throat> laakiin markuu ibn cumar weydiinaya uu cadday waxaaya waxaa weeye waa heblo iyo heblo <clears throat> qaala wuxuu uhi ibn cumar laysat hiya laysat haadihi min alkabaa'ir intan aad sheegtay kabaa'irta ka mid maaha huna kabaa'irta waxaa weeye tiscun sagaal wey wuxuu idhi kuwan aad sheegta nin kabaa'irta kuma tirsano huna kabaa'irtu <clears throat> tiscun sagaal weeye alshraaku billahi ilaha loo shirkiyeelo alshraaku billaah ilaah loo sharigeelo wey idan culum waxay leeyihiin marka alishraak la idlaaqo asqari akbar wuu soo gelaya shirkiga asqarika ah iyo ka akbarkaaba wuu soo gelaya marka lagu leeyahay shirku waa asqar iyo waa akbar bimacnaa kan akbar waa muhrij min oo diinta lagaga bixi waa gaalnimo mid kana diinta lagaga bixi maayo weeye macnuhee xagga weynanka iyo dembiga shirkiga asqarkaa dembi kastoo kabiiraa ka wey waa wey zinada ka daran qatlumumin bihayri xaq asaa ka daran ribada ka daran ee marka la yimaado shirkiga noocihiisii midna wuxuu noqonayaa akbar oo waa shirki kabiir oo ah muhrij can oo diintaad kaga bixi oo gaal kabacad aad noqonayso midna waa shirki dembi kastaba ka weyne laakiin diinta kaga bixi mayse marka asqarnimada dhankaas keen ma aha asagu waa yaryahayo salaadda asagu waxaa baabaynaysaa waysadaa dhaafaysa walaadna toobuu u baahan yahay ayib <clears throat> alshraaku biاllaah ilah loo shariig yeelo wa qatlu nasama naf la dilo qatlu nasama mumina biayri xaqin lagu dilo nasama ay nafsin wey iyo wlfiraaru carar in cayha la rogto min azaxfi gurguurika amarkrigada laga cararo zaxfigu waa maay marka la isku soo xamaabto ee labada saf ay saddex isu yimaadaan ciidankoo soo durkaya iidinkoo astaarkoo isu muuqda oo isu soo durkaya inaad cararto safka banaysoo meeshaada ay bannaanaato waa laga hadlaya ywalfiraaruka carar min azaxfi rigrigada laga cararo ama ciidanka laga cararo <clears throat> iyo waqadfi almuxsana gabar rabbi dhowray oo la jaa'ifeeyo la caayo bimacnaa zina lagu sheego zina lagu gano ayib waa dhille iyo waa sharmuuto iyo kanay samaysaa iyo waa isla wareegti iyo waxyaaba noocaas lagu sheego waxaa ijmac ku guntamay ninka muslimka ee asna cafiifka ah ee wax xumaa lagu ogey inaad haddaad tire zaani baa tahay ayadna waa la dembi nafs ashay qadfu lmuxsana waxaa la mid ah qadfu lmuxsan waa la mid wey <clears throat> wa aklu riba ribadoo la cunay haba yaraatee iyo waaklu maali yatiima agoonka maalkiisoo la cuno bimacnaa la isticmaalo wey dad gubta ka war dab qabadsiiso dad dad qaado maal biyaad webi raacisa ka war dad masquul ku rido waa nafsu shay bimacnaa waa maxay waa maal agoomeed la isticmaalo bihayri xaqin iyo wailxaadun eedara lagu samey fi lmasjid masjidka culum waxay leeyihin waa masjid xaraam lianna axaadiis kalea ku timid oo fi saxiix bari wayru ku sugano wa mulxidin fi اlxaram iyo wama yurid fiihi bilxaadin biulmin naduqu min cadaabi saciir ama min cadaabin aliim ayib marka waxay leeyihiin masjidkaas waxaa weeyaan asha ku jirta waa alcadiy waxaa la jeeda masjid aram maadaama ay beyn min buyuutilahi ay tahay masjid kastaba in beyni iyo ogadah lagu sameeyo lama ogolo wa ilxaadin leexasho wey xaqa laga leexdo fi lmasjid masaa gudihiisa wax eegdaraa oon sharciga ku bannaanayn in masaa'il gudiisa lagu sameeyo iyo ladii mid kaba asaguna dembiga eh, kabaairta ka mid a ah, yastaskiru dadka quursanaya ama daraabaya ama yasaya yastaskir min asukriya waidaa ra'w aayatan yastaskiruun saasaa lagu fasiray bacd riwaaya waxay qorayaan wladii yastaskiru oo xa la akriyo hadaynu xa akrino waa maxay huwa اladii yaطlubu asixra midkaas sixirka in loo sameyo raadsanaya ama ruuxa dadka uusanaya ama yasaya ama haddii lankeyana joognaay daraabahay daraaba aad looga yaqaana waddankani soo saa ma <laughs> ayb waxay leeyihiin yastasir waa maxay yastasir waxaa weeye ruuxa dadka ku shaqaysanaya haddana aan siina jiradooda يsتصر الذي يsتأجر الأجراء وlaa يعطيهiم حقوuقaهم ninka dadka شhaqaalaysta ee dadka muسakharaad ka dhigta kadibna aan مشhaarkooda siinin intaba waa lamid dad badan masaakiin intaad shaqaalo ka dhigato مشhaarka ma gelaad waxba siin baa iska taga bankiga maanta xidhan iyo adoo been sheegay kanay noqotay iyo dadka aan xaqooda ku ciyaar iyagoo daalo rabaayo dhiigkooda qulqulhayo waa nafس الشhay ayna macaani axaadiis fara badan waa ku tilmacnaa iyada adiga ma yastaskhir oo min asukriya ah ama yastasxir oo ah dalab asixir in sixirka laguu sameeyo ka samaynaya iyo ka loo isku mid wey ama yastasxir wax dad ka dhigtaa ruux dadka ku shaqaysanaya xaqoodana aan siinayn inta baa lagu fasiraa laakiin sidaa hore iskaga da waxaa lamida <clears throat> oo ka mida kabaa'irta wa bukaau lwaalidayn labada waalido ooya oo ilmeeya ama booda waxa min alcuquuqi caaqnimo dartii u ooyay waalidkaa intaad eedaro ku samayso ama hadalkooda aad maqli weydo ood kugu dha adkaato ilmaye oya waa arrin khatar hooyadaad ku oyso iyo iyo aabbahood ku oyso w waa waa kabiira min alkabaa'ir meesha u darreed baa la qabtay barbaa waa garaace iska daba hini hooyadii garaac loola bixi aniga baa nin ka qabtay intuu gacanta saa u muroojiyey markay saatari ganaca ka raacay ulmareena ah. u fiirsahaas hooyadii ninkii gacanta qabto dhab siiyey buu maroojiyey markay duqdi aa ah, tira gacanti kor qaaday isbuka ka raacay ulmareen markaasaa isbitaal dhago dhakhtar la geeyey dadkan sheekh bashar biniaadamka waa la yaabi waxaa shareecadu ay ka digayso dad un baa samayn yani dabcigii dhabi celiyaabaan ku siina bu hooyada ul qaad gacan u qaad wax kastoo samaysaba laakiin dadka qaarkood baa shayaadiina ka dar oo waxay doonaan samaynaya qaala lii ibnu cumar wuxuu igu yidhi haddaan ahay taysala ibnu mayaas atafraqu naara naara ma ka cabsanaysa yani atafraq min alfaraq yani atakhaafu wey ma ka baqaysaa niyo annaara naar ma ka baqaysa cadaabka rabbi ma ka baqdaa wa ma jeceshahay an tadkhula aljanna janna inaad gasho qulti waxaan dhabi i wallah i wallah iidu waa xaraf lamida nacam haalibna waxay dhacdaa qabla alqasam dhaarta hortay bay dhacdaa wayastanbiuunaka axaqun qul huwa ii wa rabbi wa rabbibaa dhaarta ah iidi baa horraysa ii marka waa kelimatu nacam haalibanna waxay hor dhacdaa qabla alqasam dhaartay ka hor martaa ii yani waa ama ey waxaa tiradaba yani nacam wey haa wallaahi ha alla magani qaala wuxuu ihi axayun waalidaaka haddaad naar ka baqayso oo nin naar ka baqaya tahay jannana doonaya warkaa waan ku siiyi axayun waalidaaka labada ku dhashay mimol yihiin qultu waxaa dhi cinda ummi hooyadii baa joogta aabbahay waa geeriyooday qaala wuxuu hi fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay low alanta laha alkalaama haddaad u dibciso hadalka low alanta haddaad u dibciso lahaa hooyo alkalaama weedhayo odhaada oo aad camtaa aad qoyso aad acaama raashinkana aad siiso latadkhulanna waxaad geli aljannata majtanabta alkabaa'ir jannadaad gelaysaa buu naarna waad ka fogaan haddaad hooyadaas saa ola dhaqanto kabaa'irtan aad ka fogaato shardi weeye iibn cumar eh, iiraad haddaad hooyada halka u dabciso baad iyo biyana ka dharjiso oo marashihi masruufkeeda meel saarto hadal dabacsan oo naxariisna ah kula dhaqanto ilaahay baan ku dhaartay jannada waad geli buuri ma jirta rabta intaad ka fogaanayso alkabaari dunuubta kale waaweyn ka waa biriga waalideynka iyo waalidada weeye laakiin alaab kaloo waaweyn baa jirta taa haddaad ka fogaado waciid kale aysan kugu qumin wacdigana aad la timaado jannada waa diyaar marka saasuu ufasira marka waa xusuu yidhi bukhaari baabu liina alkalaami liwaaliday aadaankii <clears throat> baa jooga miya mise waa iska socdaa salaadaad joog xadiidka aan ku dara marka ayib xadaثana abu nucaym alfadl umu dukayn baa loo yaqaana waa min kibaar shuyuukh الbukhaari asaga iyo makiy ibn ibrahim iyo fadl ibn dukayn iyo rag fara badan ayaa markuu bukhaari maro sanadkiisu caali noqdaa sanadka caaligana haaliban waxaa weeye sheekha shuuuqadeeda ugu weyn baa ka warin kibaaru shuuuq waxay ka warinaysaa taabiciga xadiidkana wuxuu ku noqon min sakhaari saxaaba ku noqonaya haaliban waa in xaggana nin weyn wax ka wariso xagga nabiga uga tegayna saxaabiga nabiga wax ka soo qaadan u yahay sakhaaru saxaaba haaliban ayib qaala wuxuu ihi eh, eh, sheekhaas xadadana sufyaan athawri lannahu fadlan dukeen waa kuufi sufyan athawri isagana kuufi isaga sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri abu cabdillah aa a a a aayadii buu fasirhaya waana tafsiirkii uu ibnu taymiya odhan jiray waa tafsiirka loo yaqaano tafsir اlaaya bimacna min macaaniiha lafdiga tafsiirka qur-aanka ah macna ixtimaalo ayaa lagu fasir waa miaal waa tafsir tamhiili ah wuxuu uhi waqfid lahuma u dabci labada waalid janaaxa dulli dabacsanaanta garabkeeda sii ama liibnaanta garabkeeda sii min araxmati nacarista xaggeeda waa maay macnaheed aayadaas wuxuu ihi waa maay laa tamtanicu ka reebi maysid oo waalidka u diidi maysid min hayin hay axabaa oo jeclaadeen waxay dooneen hooyey hadda kac waad kici waxaa ii joog waad keeni saa yeel wax kastay waalidka afku kala qaadeen oo damceen oo jeclaadeen waa inaad u yeesho daad doonaysa inaad baari noqoto wey waalidku wuxuu damco ama uu kanto ama uu codsado waa in la siiyo wey ayi shay axabaahu wax kastoo jeclaadaan hadduu sharcigu diina wey wuxuu sharcigu mancii reebay lagu adeeci maayo wasay insaana biwaalidayhi sabanusuulkeedii sidii xadiidkii muslim fii saxiix muslim ku sugnaa waxay ku soo degtay saciid sacd ibn waqaas hooyadii xamna la odhan jiray xamna bintu sufyaan ibn umaya waxay ilmaadeer ahaayeen sufyan ibn xarb abu sufyan ibn xarb bay ilmaadeer ahaayeen hooyadii kaafirad bay ahayd mushrikad markuu islaamay waxay tiri hooyey haddaadan diinta ka noqonin oo nebi maxamed ku kufriin ilaahina aan ku kufriyin biyo iyo baad midna kausin maaya tir ilahay naftu ka bax waxay tir haddaan ku dhalay diinta ka bax xataa takfura bidiinik xuli hooyadu diinta ka bixi maaye hooyada waata waalidkii bato ku jeclay waa ku baararsamayn laakiin diinta ka bixi maaye haslugoynin biyihii baadkay faraha ka qaatay saddex maalmood bayse biyo iyo baad afka saari mise usbuucba markay naftu ku shirqlada naftuasna uu diiday yaa wiila dhasho cumaaro la odhan jiray ah oo sacd waalaha cumaar iyo abbihii baadsiya ku qasbay markay noolaatay waxay tahi waryaa sooma lahayn anu diintii waxay faraysaa iyo qur-aanku waxay farhayaa iyo nebi maxamedba in waalidka loo baariran samey ha ma baariyay samaysid kafan ma aha buur tabaala lagu samey markaas aayaddu soo degtay wain jahadaaka markaas timid suurta luqmaan ayib marka waalidku wuxuu wanaagsan iyo shareecada ogoshayo ee mubaaxa ayib laakiin wax shirka ah ama sharci ogolayn la yeeli maayo wadahaas waxay ka qaateen wuxuu sharci ogolayn la yeeli maayo hooyadaha iyo aabbaha hadday ku dhahaan haweeneyda fur la furi maayo waa la furi hadday hooyada soo istaagta ha la furo tan dooni maayo ha la furo waa la furahay waa la barbariyo duqay baa loo saari oo xogow lagu dayay duqda waa lawadi haddii duqda ay soo istaagtay in la furo mooye wax dhaqaaqaya mid waa la raaca yaa la raacay maxaa yeelay cumar wiilkiis ibn cumaraad wuxuu ku yidhi fur gabadhan nabi wuxuu idhi nabi maxamedow ninka ibn cumara gabadhii aanu guuriyey ma garaysaa fur baan waa diidanya ibn cumar baa loo yahay adec abaka aabbaha adeeco fur xanaabile waxay dhaheen aabbayaalkiinu cumar lamid ma ah hadduu aabbaha soo istaaga gabadha hala furo hadii socon mayso cumarba wiilkiisibuu ku yidhi gabadha fur nabiguna fur buu yidhi waa la furi socon cumar nin khaliifa oo la yaqaano oo boolow ahaa waxaa la leeyahay alaslu fi alaxkaam aw alaslu fi atashriic alcumuum asal waxaa axkaamta u ah in la wadaago asal axkaamta shareecada waxaa u ah in la wadaago cumar wixii u yaalay waali kasta u yaalla wanaagsan waali kastoo muslim ah cumar wuxuu mara mari karaa haddii aabbihii loo ogolaaday hooyo famaabaaloka hooye aabakii aq weynaa hooye aq weyn wadaaddaa laakin waxay ku andacoodeen waxay dhan <clears throat> hooyadu waa iska xanaaq badan tahay waa haweenay wax badan lama socoto aabbu waxbuu qiyaasi oo waa nin culus oo wixii wiilka ku xun iyo waxaan ku xumaynayo waxyaa badan buu miisaami hooye markay iska xanaaqdaan gabadha fur bay la kicin maxaanu samayna taa laftirkeeda waa buritaan la burhayo waalidkii hooyadaa in hooye kaada dhisnaa yadaa ugu jecel in wiilkeedu ay caruurtooda qaado ay daba socoto gabadha yadaa u jecel aabbaha taa yadaa kaga ficnaa kaga fiican laakiin markay soo istaagto tan hala furo waa toy hayn weyda wey to ay ku rafaada wey marka baabkaasaa la joojiye xageena madayna hadda baabu jazaa'i alwaalidayn baynu joogana hada bilahi tawfiiq